رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد القياس كلمة القياس qofkii macnaha u fiirsada waa kelimad iyo af soomaali ah io qiyaas waa wax marka la halbeegayo amaba criteria loo sameynayo fii usuuli اlfiqa waxaan ku soo barannay waxa loo yaqaan masaadir aladila fima yakhus biالtashriic اlislaami waxan waa xalaal iyo waa xaaraan marka la leeyahay diinta halkee laga qaataa waxaan soo barannay halka laga qaato inay tahay alqur'aan labo yaa igu daraaya assunna saddex alijmaac kanna muxuu yahay alqiyaas waa qeybtii ugu dambeysa wey yacni bimacnaa mas'ala timid min masaa'il addiin waxaan rabnaa inaan daliil u helno masaladan inaan ogaano shaygan inuu yahay shay ilaahay agtiisa ka bannaan iyo inuusan shaygii aanu bannaanayn ama aanu shay bannaan aanu ahayn halka aan ka qaadanayo ee daliilka ii noqon kartahay waa alqur'aan ilahay isagaa fa in tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuul kow qur-aankaan aadaya waan ka waayey sunnadii waan waayey ijmaac culimmada maxay ka yidhaahdeen masalada iyadaa saddexdaa masdar markuu qofka ku hungoobo uu wax ka soo dharaan dhirin waayo amaba halka daliilka uu yahay uu ka qaadan waayo ayuu wuxuu ku soo hiranayaa tiirkan ugu dambeeya loo yaqaan alqiyaas waad arki doontaa marka masaa-il fara badan oo sharciga ka mid a ah oo dadku ta'siil aanay u helin qiyaasku inuu yahay baabka ugu culus uguna waasicsan u yahay sababta usuulu fiqiga loo baranay inay tahay qof baa kuu imanaya wuxuu ku dhahayaa meel ilaahay uu ku yidhi baan u baahanahay yaa ayuha nnaas iska ilaaliya ama yaa ayuha aladiina aamanuu aan la cabin xurima calaykum asigaara aw isajaa'ir aayad baan u baahanay mid ku leh ama mid ya ayuha aladiina aamanuu xurima calaykum alqaat iken qofka mad markuu raadiyo asijaarana qur-aan kuma qorna wala dukhaan kuma qorna wala alqaat kuma qorna laakiin waxaa lena siiyey usuul laga duuli karo oo inagoo meesha ka shida qaadanayna ama ka shidaal qaadanayna heli karna halka daliilka u yahay ama marka waxaan baranaynaa waxa loo yaqaan analysis ama loo yaqaan analogy aan ula jeedaa oo ah qiyaaska analogigu shaygan iyo shaygan in laysaga qiyaas qaato waxa kana ma banaan ha kan iyo kan soo isku dhigan maaha waxbay ku kala duwanyin mayo kan sida loo xaaraantirimeeyey buu kana xaaraan u yahay sida kan loo xalila buu xalaal u yahay taasaan ogaanayna insha sha allah tacriifuhu qeexidiisa alqiyaasu luqatan qiyaaska luqa ahaa altaqdiiru waa in shaygii la mugeeyo ama la qadaro iwalmusaawaatu iyo in la jinjimeeyo oo la isbarbar dhigo oo labadii shay la simo yani bimacnaa waa maxay uqadiru shaya taqdiiruhu maalan waxad buu ley kam tuqadir hada alkas min almaa intay ku qadari kartaa waxaan leeyahay liter nisf liter ama rubuc liter taqdiirka waa sidaas musaawaana inaan yidhaahdo maalan ma aragtay koobka kan iyo galka kan waa isku culays waa isku cuf waa isku dharar waa isku ballar musaawaado haddaba luqa ahaan si aan u helno erabixinta sharciga ah ama legal definition-ka loo yaqaan alqiyaas ayaa waxaan hadda ka soo bilownay asaaskii luqawiga ah wa istilaaxan erabixinta sharciga wuxuu leeyahay taswiyatu farcin farac oo lala simo biaslin asal lala simo fii xukmin xukum lagula simo licilatin cillo darteed ciladaasoo jaamicatin kulminaysa baynahumaa ay bayna alfarci waalasli farci asalka cillad kulminaysa in laysku geeyo hadalkaa haddii qixitaanka ina dhaco uma baanin in aan in fara badan qaadaa dhigno qiyaas wuxuu yahay nusuusta ama axkaamta aan rabno in aanu natiijadeeda aanu gaarno waa farac waa asal asalka bimacnaa waxaanu haynaa naskii qadiyadan ay kusoo degtay waa asal faraciina waa shaygii u baahnaa in qiyaas loo helo faraca waxaan u aanaynayaa asalka waan isku geynayaa iyadoo waxa ugu bixinay ay tahay xukum saan u gaaro laakiin labadooda inaan iska dabooda cillad kulminaysaa jirta maalan hadda mukhadaraadka oo kale iyo drugiska oo kale mukhadir ama waxaa loo yaqaan drugis loo yaqaan dabcan waxaan dhahnaa xaaraan waana xaaraan sax laakiin qof hadduu maanta yidhaahdo waxaan rabaa isii aayad ama xadiid tilmaamay mukhadaraadku inay hee xaaraam yihiin yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakhadaruu kuma qorno qur-aanka ama xurima calaykum altakhdiir wala mukhadaraat kuma qorno soo ma laakiin qur-aanka waxaa noo qoran in uu allah subxaana wa tacala u yidhi ya ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru waalansaabu walazlaamu rijsun min camali الshayطaani faاjtanibuuhu lacalakum tuflixuun in laynaga xaaraantinimay maxay khamradii nebigana wuxuu noo sheegay in kullu muskirin wax kasta ee maandooriyaha inuu yahay khamr wa kullu khamrinna xaraamun inuu yahay xadiidka arag wax kasta ee maanka dooriya maxaa la yidhi waa khamr khamr walbana maxaa la yidhi waa xaaraam ayb waxaan u imaanaynaa marka mukhadiraadki waxan lena mukhadiraadkii marka la dul istaago maxaa ku jira waxaan ognahay inuu yahay maandooriye sax oo maanka uu rogo oo uu daboolo oo qofka caqli uu ka qaado oo waa shay intoxicant inuu yahay xukunka mukhadaraadkana muxuu noqonayaa xaaraan cilada ka dhexaysa maxay tahay oo ah cilada maxay tahay cilat ataskiir ama liskaar sax maadaama khamradii maanka ay doorisay layidhi waa xaaraam mukhadaraadkana maadaama maanka uu dooriya waxaan leenahay waa xaaraam marka licilatin jaamicatin wuxuu la jeedaa aliskaar alxukm waxaa loola jeedaa xaaraamta asalka waxaa loola jeedaa khamradii farcina waxaa loola jeedaa mukhadaraadki waa fahmna soo ma marka tacriifka dib ugu laabana marka taswiyatu farcin farac lala simo oo ah mukhadaraadkii biaslin asal lala simo oo ah khamradii fii xukmin layskala simo oo ah xaaraantinimayntii licilatin cilo darteedoo ah maandoorintii ciladaasoo jaamicatin kulminaysa baynahumaa labadooda tacriifku wayna dhacay soo maha hadaba alfarcu maxaa lagu waxaa jira marka almaqiis iyo walmaqiis calayhi waxaa jira qiyaas almaqiis almaqiis calayhi maxay kale yihiin qiyaaska waa ijraa'aadka hadda aan ku dhex jirno wey laakiin almaqiis waxaa lagu magacaabaa farci kii qiyaaska loo raadinayay almaqiis calayhi midka laga qiyaas qaadanayn waa asalkii marka haddaad maqasho almaqiis waa farci sida mukhadaraadkii oo kale almaqiis calayhi waa haddaba intaan darsiga aqrinayo waxaa laga yaaba inaanan dhihin ma aragtay kii laga qiyaas qaadanay lakin waa inaan ku yihahda maqiiskii maqiis caleyhi marka adigu faham haddaan maqiis caleyhi ku yihahda inaan ula jeeda maxay asalkii haddii maqiis aan ihahdan inaan ula jeedo farci wاlxukmu marka xukunkana muxuu yihi maqtadaahu waxa uu keenay addaliilu daliilkii alsharciyu ee sharciga ahaa oo min wujuubin waajibnimo ah aw taxriimin xaaraantinimayn ah aw sixatin inuu shayga asaxay ah aw fasaadin ama inaanu asixin ah aw ayrihimaa wixii intaa ka soo haray aw ayriha ama wixii intaa ka soo haray bimacnaa waa maxay xukumka waa maxay shaygan maqiiska iyo maqiis calayhiga markaan isaga qiyaas qaadanaya anigu waxaan u socdaa macnaheeda maaha inaan isbabardhigo yaa weyn iyo yaa yar macnaheeda maaha waxaan rabaa inaan gaaro xukum inaan gaaro shayga aan naska ku qornayn oo xadiidkii aanan ku qornayn oo sunnada ku qornayn baa ula jeedaa ijmacna aanan u hayn marka markaan xaggaa iyo xaggaa isaga keena masaa ayaan waxaan rabaa inaan soo dharaandariyey kadibna meesha aan u helo qiyaasku maaha keliya wax eh, fi shariica kiti keliya maaha qawaaniintan maanta eh, eh, dadku ay samaysteen xitaa iyaga ilan boog yar buu ku wuxuu ku leeyahay kan waa norsh law ama american law ama maalan british law waa qoran yahay lakiin wax kasta kuma qorna laakiin maxaa la sameeya mararka qaarkii drivations baa sameeyaa waxay dhahaan markay qaanuunkooda joogaan ama deducement baa la sameeyaa wuxoo dhanna waxay ku beeshumeen shayga loo yaqaan analogi oo qiyaaska qays mid mid kale ayaa marka looga tusaale qaadanaya haddaba alcilatu ciladu maxay tahay alcilatu almacnaa waa manihi alladii kaasoo habata uu sugnaaday bisababihi isaga sababtiisa xukmu اlasli maqiise calayhiga ah xukunkiisa uu ku sugnaaday waa fahamna sooma mal cilla cilladda khamrada loo xaaraantinimey maxay ahayd maxay ahayd waxa loo xaaraantinimeeyey aliskaar wa haadihi alarbacatu afartan oo tana arkaanu alqiyaasi qiyaaska tiirarkiisi wey waalqiyaasu qiyaaskiina axadu aladilati adiladii mid ka mid wey allatii taasoo oo tahbutu biha alaxkaamu alsharciyatu axkaamta sharciga ay ku sugnaanayso waqad dalla calaa ictibaarihi in la tixgelin kara qiyaaska daliilan inuu yahay daliilkaasoo sharciyan ah waxaa tusay alkitaabu baa tusay qur-aankii wasunnatu baa tusay axaadiidii wa aqwaalu saxaabati baanu ka qaadanaynaa intaba waanu ka qaadanayna haddaba marka waxaad ogaataan baabka kan culimo diiday inay jiraan oo doodaya masaladaan idiin dir horta habeenkii haddaanan idiin dirin waxay ka mid tahay waxyaabaha muhiimka inaad inaad dul istaagtaan rag doodayaa jira qiyaasku ma banaana waad arki doontaa wax walbaba khilaaf walbana culamaa loogu tegayaa ma banaana rag leh waad arki doontaa laakiin sababta adilada hadda aan ugu raadin waxaan rabaa inaan muujinno qiyaasku shay la weheshan kari inuu yahay inuu bannaan yahayna waxaa muujinaya qur'aanka iyo sunnada aqwaal saxaaba maxaa muujinaya inuu bannaan yahay qowluhu tacaala ilahay hadalkiisa oo leh allahu aladii anzala alkitaaba bilxaq wاlmiisaan allah waa allah soo dejiyey qur'aanka bilxaqi ay inzaalan multabisan bilxaqi soo dejin xaq ku dheehan buu soo dejiyey walmiisaana miisaankan wuu soo dejiyey aayaddan suurat shuura aayadda toddobiyo tobnaad wey wuxuu li walmiisaanu miisaanka maa tuusanu bihi lumuuru oo waxyaabaha arrimaha lagu miisaamo wayuqaasu bihi baynaha markaana la ysaga qiyaas qaatay miisaan maxaa lagu magacaabaa waa shay laba kafadood leh oo labadiisa kafadood wax la saaro waxaana rabaa maalan hadaa inta kiilo saaro ama rubuc saaro ama tumun saaro waxaan rabaa wixii kale aan qiyaasayana inay isku ay isku dheeli tirmaan baan rabaa dhanna marka aan u arjixin kiiladii iyo kiiladii labada kafadood inay wada siman yihiin baan rabaa nuska kiilo e, e, e, dhagaxa ama birta meesha aan saaray iyo bariiskii aan saaray inay isku dheeli tirmaan baan rabaa oo dhanna aanu u dheeliyen kafado aanay dheeliyen ama arjaxnaan aanay muujin haddaba ilahay markuu walmiisaana baan soo dejin miisaanka waa kee miisaankan bini ay sameeyeen oo meelaha la dhiga ee bimacnaa waxay leeyihin waxaa loola jeedaa qiyaas wey waxyaaba wax walba xol waa la miisaama kow qowluhu tacaalaa ba haddana daliila kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduhu arag daliilka meel fog buu ka soo qaabanaya sida aanu u bilaabanay khalqi kii ugu horreeyey uumistiisa ayaanu makhluuqaadka u soo celin doonaa ilahay qiyaas bu adeegsaday oo ah dadka ka shakinaya bini aadamka ma lasoo ama makhluuqaadka ma lasoo bacfin doonaa yowma alqiyaama isoo saaris miyaa jiri doonta mise ma jiri doonto ilaah qiyaas buu adeegsaday wuxuu le horta marka hore yaa idin abuuray amaamudkiina hore iyo marka laydin unkay yaa iska lahaa rabbilcaalamiin jalla wacala haddaba in dib damba lidiin soo celiyo kama ay duuna xaaladii hore ah markii laydin abuurayay marka kamaa bada'naa sida aanu u bilaabannay aan u amaamudnay awala khalqin uun kii ugu horreeyey baanu haddana nuciiduhu u soo celinaynaa soo qiyaas maaha yani bimacnaa waxay dhahaan marka shayga markii meel looga dayda aanu lahayn buu adag yahay shay walba aan tusaale wadan dadkuay ku adagta sooma laakiin wixii tusaale leh oo wadda la raaca leh wax loogaga dayda leh way sahlantaha markiiba in la helo ilaahay subxana wa tacala marka uma baahna inuu meel kaga daydo marka horeba badiicu samaawaati isaga ilaahay isku sheegay inuu mubdic yahay isagaa bilowday wahuwa aladii anshaa kelmadda ansha waa maxay ilahay isaga amaamuday ilahay uma baahna laakiin maadaama cuquusheenna innaga ay iska tahay mid iyadu daxla ah oo aad i aad u hoosayso bini aadam aan nahay waxaan fahmi karna ay iska xadidan yihiin baa ilaahay waxaan fahmi karno nagula hadlo wuxuu yidhi waxba ha la yaabina oo mar karooso ilaahay idima ahaysiinha haddana meeshuunbaa tegaysaa ilah haddana fasuqnaahu ilى baladi mayit faaxyinaa bihi اlarda bacda mowtiha kadalika الnushuur allah subxana wa tacala allaha dira dabaylaha dabayshii markay dhabato daruur bay kicinaysaa daruurtii way siqaysaa waxay aadaysaa dhul dhintay dhulkaa dhintoo laga quustay baa ilahay subxana roob kusoo halkaa ka soo daynaya ilahay roob buu markaa wuu waraabinaya markuu waraabiya dhulkii dhintay maxaa dhacaya wuu noolaanaya ilahay marka wuxuu yidhi kadalika annushuur oo maxaa loola jeedaa in laydin soo saara yowma alqiyaama kama duunaa dhul dhintay sida dib dambe loogu noolaynayo haddii dhulkii dhintay biyo uun markii saa loogu sii daayo uu dib dambe u soo noolaanayo idan nafsa shay wey marka kadalika ay kamaa axyayna alarda almaytata bimaai الsamaa'i kadalika yakuunu nushuurukum soo saaritaankiinu waa sidaa fashabaha allahu tacaala ilaahay wuxuu u ekaysiiyey icaadata alkhalqi uunka soo celintiisa biibtidaa'ihi bilowgiisu allah subxana wa tacala ku shabahay wa shaba ixyaa alamwaati dad waxaa dhintay nooleyntoodana wuxuu u ekaysiiyey biixyaai alardi ardadii dhimatay ardadii dhimatay iyo dadkii dhintay buu iska mid ka dhigay isku mid buu ka dhigay wahada huwa way ku qoran wa min adilati الsunnati adilada sunnada waxaa ka mid ah qowluhu salى اllahu عalayh wasalam liman sa'alathu can الصiyaami can ummiha haweeney baa u timid oo waxay weydiisay nebiga sal alla alay wasalam hooyadeed inay ka soomi karta bacda mowti hooyadeed markay dhimatay kadib waxay tihi rasuul allow hooyaday baa dhimatay marka ma ka soomi karaa nebiga ari qiyaas buu uga jawaabaya wuxuu yidhi ara'ayti low kaana calى ummiki dayn faqadaytiihi akunti aw akana yu-addii daalika canhaa waxaan ku weydiiyey hooyadaa haddii deyn lagu lahaan lahaa oo daynka aad ka gudi lahayd deynkaa ma ka gudi lahaa yacni hooyadaa baa dhimatay toban koroon baa lagu lahaa toban kun baa lagu lahaa waad ka bixisay ma gudmayaa deynkaas markaasay tiri qaalat nacam haa rasuul allah marka wuxuu yidhi fasuumi can ummika haddaba hooyadaa ka soon qiyaasku muxuu yahay qiyaasku muxuu yahay qiyaasku wuxuu yahay sida daynka hooyadaa ugaga gudmaya haddaad ka bixisid baa haddaad ka soontidna hee soonka ugaga gudmaya halkaa waa soo sooma kee asala asalka waa kee asalka waa kee daynka faracana waa kee soonka xukumka waa kee inuu gudmayo soo ma xukumka waad guditaan soo ma idan macnaha w saddex ama daliilka labaad oo sunnada waa daliilka ugu cadcad waa kan أن رجلا أtى النبي صلى الله عليه وسلم nin baa nebiga u yimid faqاala ya rasuul الlah wuxuu rasuul allow walad lii gulaamu أswad wiilan aniga dhalay waa wiil madow buu yidhi yacnii wiilal buu dhalay ciyaalka uu dhala marka waxaa laga yaabaa inay isaga u eg yihiin oo wada cad yihiin laakiin waxaa ku jira wiil madow baa ku jira marka xoogaa shaki baa meesha iman kara wesh xasal inuu wiilkan wiilasha uu ka duunaado nabig wuxuu yidhi hal laki min ibil wax geela ma leedahay qaala markaasuu nacam ha maa alwaanuhaa midabyadeeda ma ii sheegi kartaa markaasuu xumurun waa nooca gudguudadon casaanka ah markaasuu yidhi hal fiiha min awraaq ma ku jiraa mise maraysan ma ku jiraa ha midab madow waa leh ma ku jiraa markaasuu yidhi nacam ha waxaan ku weydiiy bur nabiga qaala fa geela aad ka hadlaysid iyo waxa aad ka hadlaysa waa wax nooca gudgududan weeye noocan awraqa ah ee samarka ah ee madow halku kaa soo galay markaasuu yidhi rasuulka sal lay slm buu la hadla wuxuu yidhi qaala lacalahu nasacahu cirqun waxaa laga yaabaa fir hore inuu jiitay cirqi hore xidid hore inuu jiitay waxaa laga yaabaa min alusuul alasliya halkaa inuu ka yimid qaala markuu wuxuu yidhi nabiga sal falacala bnaka haadaa laga yaaba wiilka adiga aad dhashana nasacahu cirqun marka cirqi horaa jiitay buu yidhi marka halkaa arag nabiga sal sl meeshuu qiyaasta u ka keen yani wuxuu kaga qiyaas qaatay wuxuu yidhi haddaadan la yaabanayn in geelaaga laga heli karo ama geelaaga laga dhex heli karo nooc awraq ah nooc axmar ah oo aadan la yaabanayn nafsa shay awlaadun waa sidan wahaakada jamiicu alamhaali alwaaridati fi اlkitaabi waاsunna sidaasay tusaalooyinka ku soo oror qur'aanka iyo sunnada daliilun waxay u yihiin cala alqiyaasi bay daliil u yihiin lima fiiha min ictibaari shayi binadiirihi maxaa adilada waxaa ku jira shay shay kale looga qiyaas qaadanayo yani bimacnaa nadiirkiisa nadiir waa shaygan shayga u dhigma wa min aqwaali asaxaabati asxaabta aqwaasheeda waxaa ka mida maa jaa can amiiri lmu'miniin wixii naga soo gaaray amiir almu'miniin cumar bn alkhadaab fii kitaabihi dhambaalkii u dirayay ilaa abi muusa khaaab barasaabyo ayuu diray danjiryaal buu diray umaruu diray adduunyadaas iyo daafaheeda u kala diray dadka uu diray waxaa kamid mid ahaa amiir almuminiin uu diray waxaa ka mid abu muusa alashcari dhambaal buu marka u diray uu kala hadlay siduu dadka u xukmin lahaa arag hadalka cumar khadaab qaala wuxuu yidhi uma alfahma alfahma abu muuse waxaan kugu ogahay fahamkaaga adeegso fiima udli calayk wixii lagu keeno arin ah oo xukuma fahamkaaga isticmaal mima warada calayka wixii kuu soo arooro oo mima laysa fi qur'aanin walaa sunna sunno iyo qur'aan waxaanan ku sugnayn fahamkaaga adeegso oo uma qaayas lumuura cindag arrimaha isaga qiyaas qaado wacrif ilamhaala say isugu dhigmaanna garo uma acmad kadibna waxaad u qasadaa fima ma tara ilaa axabiha ila allahi waxaad ay kugu muuqato in uu yahay wuxuu ilaahay uu jecel yahay wa ashbaha bilxaqi xaqana u dhigma arag cumar khadaab radi allahu anhu arda fiqigiisa wuxuu yidhi abuu muuse qaadi baad noqon doontaa ummad baad kala saari doontaa waxaa laga yaabaa intaasoo kays inay ku yimaadaan kaysaskii waxaa laga yaaba inaad aayad qur-aan aadan u helin xadiidna aanu ku qornayn ee maxaa samaynaysaa umuurta isaga qiyaas qaado kayskan baan xukminay nafskiisu cad yahay aayad loo haya iyo xadiid kan hadda yimidna iyo kan waxay ku kala duwanyihin male hadda waan isaga qiyaas qaadanaya wacrif alamhaala walidaalika qofka faqiha goormuu noqdaa marka amhiladooda ay badanta oo aad arrinka kan arrin u dhigmaa la hayaa fi sunna waqtigii cumar khadaab waqti waxaasaa dhacay waa la hayaa adilada marka halkaasaa lagasoo laga soo qaataa markaasuu wuxuu yidhi haddana dooro arag marka waxaa laga yaaba inay kuu soo baxaan dhowr xukum inuu kuu soo baxo ha isaga degdegin hawadaada ka ilaaliyo maxaa samaynaysaa icmad ilaa axabiha ila allah ti tan uu ilaahay u jecelyahay wa ashbahiha bilxaqi xaqana ee u dhow hadalka kan marka ee laga soo xigtay cumar bn khadaab radiala anhu ardaahu albayhaqi wuu soo aroorinaya fi kitaab alaadaab baabu maa yaqdi bihi alqaadi iyo daaru qudniba kitaab alaqdiya walaxkaam waa dhambaal macruufa ah. cumar bn khadaab uu u diray abu muusa alashcari wuxuu ku cad yahay masalata alqiyaas qaala ibn alqayim wuxuu yidhi wahada kitaabun jaliil kan waa dhambaal aad iyo aad u weyn talaqaahu alculamaau bilqabuuli culummadana ay si aqbalitaan ah ay ku guddoomeen waxaa kalmusaniyu musani wuxuu sheegay ana alfuqaha min casri asaxaabati ilaa yowmihi fuqahadii laga joogay waqtiga saxaabada laga soo bilaabay ilaa casriga musani uu joogo ajmacuu waxay dhammaantood ku kulmeen ay isku waafaqeen calaa ana naadira alxaqi xaqun xaq ekahay inuu xaq yahay wanadiira albaaili baailun baatila ekahan inuu baatil yahay wastacmalu lmaqaayiisa waxay adeegsadeen halbeegyada bay adeegsadeen fi lfiqhi ee fiqiga kusoo orortay fi jamiici alaxkaami axkaamta dhammaanteed axkaam walbaba xaq u ekaha inuu xaq yahay baail u ekahan hee inuu baail yahay halkaas bimacnaa waa maxay way isaga qiyaas qaateen waxa kanu maxalaal ba ahaa nas aanu ka qaadan karno ka shidaal qaadan karna miyaa jira maxaaraan ba ahaa nas laga shidaal qaadan kara miyaa jira naska kuma soo arorin fi qadiya haadi bidaat kuma soo arorin lakiin qadiyad kale kusoo aroray halkaasaan marka soo dharidharin haddaba markii baabul qiyaas la furo waxaa laga yaaba marka inay dadku yidhahdaan okay qiyaasku baaskiisu furayn sooma haddaba marka ha noqo marka albaab ha noqda daysan qof kasta ha soo gala maya shuruud baa jirta shuruuط اlqiyaasi lilqiyaasi qiyaaska wuxuu leeyahy shuruuطun buu leey qiyaaskana iska daa kow an laa yusaadima daliilan aqwaa qiyaaskii waa inaanu duqayn oo madaxa aanu la gelin aanu ka hor iman daliil ka xoog badan falaa ictibaara biqiyaasin biqiyaasin yusaadimu nasa wax tixgelina ma laha qiyaas ka hor imanaya naska aw alijmaaca ka hor imanaya aw aqwaala asaxaabati ka hor imanaya idaa qulnaa haddaan dhahno qowlu saxaabiyi xuja saxaabiga qowlkiisa waa xujo wayusamaa alqiyaas almusadima qiyaaska ka hor imanaya naska lima dukir oo aayaddii ama xadiidkii ama ijmaacii ama aqwaal asaxaaba ka hor imanaya waxa lagu magacaabaa faasid alictibaari midkii tixgelintiisu ay hee faasidta wax kasoo qaada lahayn wuxuu leeyahay goormaan qiyaaska tixgelin karna waa inuusan ayad ka hor iman qiyaaska hadduu aayad ka hor yimaado dariishaduu ka baxaya waa inuusan xadiid ka hor iman wa inuusan qowl saxaabi qowl saxaabi marka idaa qulnaa xuja maxaa loola jeedaa hal qowl saxaabiyi xuja oo laysa bixujan waxay ka mid tahay min almasaa'il almukhtalaf fiiha haddaanu qaadana ra'yiga ina dhahaya qowl saxaabiyi waa xujan waa inuusan duqayn haddaba culummada marka kutubta waxaad ku aragtaa hada qiyaasun faasid اlictibaar ama hada fasid maxay ula jeedaan wuxuu ka hor yimid nas ka xoog badan wey haddaad naqashid marka hada fasid اlictibaar maxaa loola jeedaa wuxuu duqeeyey uu ka hor yimid nas ka xoog badan wey mithaaluhum tusaale ahaan an yuqaala in la yidhaahdo yasixu an tuزawaja almarأatu an tuzawija almarأaةu الrashiidaةu nafsaha bigayri waliyin mid baa wuxuu la soo shirtagoo yidhi haweenaydu haddii ay tahay haweenay iyadu qaangaara amaba iyadu ma aragtay caqligeedu u dhan yaho rashiidad ah way ismeherin kartaa nin baa yidhi biayri waliyin iyadoo weli aan u baahan iyadaa isugu filan weli niyuu halkaa ka keentay qiyaasan calaa sixati bayciha maalaha bikayri waliyin waxaan ka deliishada buu leeyahay soo gabadhu suurtagal maha keligeed inay guri ay leedahay iyo gaari ay leedahay iyo hanti ay leedahay inay beeciso ha haddii ay sax noqotay oo ay asaxda beeceedu asaxay maxaa diidaya inay nafsadeedana meherin karto gabadha markay rabto inay guri beeciso ama gaari beeciso ma weligeeda u canaysaa iyadaa isugu filan sooma waa foomkay kala buuxsana cidda ay markaa ku wareejinayso marka wuxuu leeyahay anna halkaa waxaan ka daliishaday maadaama gabadha ay entitle tahay ay suurtagal u tahay mukhawala inay hantideeda ay biicin karto ku tasarufi karto jirkeedana iyadaa iskale ku tasarufi karta weli uma baahna qiyaas wey bay ku waxaan leenahay fahada qiyaasun fasid اlictibaar limusaadamatihi الnasa qiyaaska kan tixgelin ma laha maxaa nas buu ka hor yimid wa huwa qowluhu salى اllahu عalيه waslm laa nikaaxa ila biwli niw qiyaaska kan meesha wuxuusan u imanayn nas baa jiro nebiga ina leh nikaax dhacayay malaha ilaa inuu weli jira mooyaane haddaba naska xadiidkaasa marka meesha jira mawduc waa fahmna soo ma dabcan doodu waa dheer tahay hada albaab marka la joogo laakiin xadiidkan wuxuu leeya laa nikaaxa ilaa biwliyi iyadoo xadiid meesha uu jiro qiyaas baan aadayaa meesha marka wadda kaba fura waxaan rabaa marka amhile ahaan hadda doodeenna maaha xadiid laa nikaaxa ilaa biwliyi taxliilkiisa oo muxararku nagu soo maray isagoo faahfaahsan eh, doodeen hadda ma taagna almadhab alxanafi eh, muqaabila madhab aljumhuur doodeenna ma taagna lakin waxaan rabnaa keliya cala tusaale eh, soo dhow ama tusaalaha aan isku waafaqsanaano ama aanu diidna eh ayna isku waafaqsanaan lakiin mithaalku waa tusaalahaas ithnaan aw ashart athaani an yakuuna xukmu اlasli shaygan maqiisi calayhiga ah shayga asalka xukumkiisa haabitan waa inuu ku sugan yahy binasin qur'aan ama xadiid aw ijmac inuu ku sugan shayga aan shayga kale kaga qiyaas qaadanayno maqiis calayhiga isaga markiisu hore waa inuu salka ku haya maxay qur'aan amaba xadiid fain kaana haabita bilqiyaasi ama biqiyaasin haddii shaygan maqiisi calayhi asalka aan raadinayna hadduuba isaga ku sugnaada qiyaas lam yasix alqiyaasu caleyh lagama qiyaas qaadan karo isagaaba qiyaas ku yimid sen qiyaas kale ugaga dhalinaynaa hadalkaa midin dhacay wainamaa yuqaasu cala alasli alawali waxaa looga qiyaas qaadanaya asalkii horeeye liana arujuuca ilayhi awlaa maxaa yeele in isaga dib loogu laabtaa mudnaanta leh isagaa mudnaantan in dib loogu laabto walianna qiyaasa alfarci calayhi qiyaaskii ama faracii looga qiyaas qaadanaya aladii kaasoo jucila aslan laga dhigana qad yakunu hayra saxiix inuu saxiix noqon ba laga yaaba waliana alqiyaasa cala alfarci farac oo laga sii qiyaas qaatana uma alfarc cala alasli haddana farac asalka looga sii qaato tatwiilun bila faa'ida waa dheerayn yani maalan hadda mas'alaan helnay sax waxaan helnay masaladii mukhadaraadkaan helnay mukhadaraadka waxaan helnay qiyaas baanu ku keennay soo ma asal sugan oo khamradeen kaga qiyaas qaadan mas'alo kalaa timid ma waxaan aadayaa asalkii khamrada mise mukhadaraadkaan aadaya waa asalkii aada soo ma laakiin haddaan idhahda qiyaaskii qiyaas lagu soo dheliyaan kaga qiyaas qaadanaya haddana mid kale qiyaaskaan kaga qiyaas qaadanaya waa adoo lagu yidhi dhegtaada oo meeshaan halkaa tiri malkaad dhihi lahayd halkan marka tatwiil wey is long way ha wareegino oo طول uul waxaad aadaa halkaa daliilka u jira miaal miaalu dalika tusaale haddaan bixinno an yuqaala in la yidhaahdo yajri riba fi durati qiyaasa cala rujzi ribaa ku jirta oo dhex dureeraysa duradii annagoo kaga qiyaas qaadanayna beriiskii wayajri fi ruzi beriiskana waxaa ku jira ribo qiyaasan cala alburi annagoo burka kaga qiyaas qaadan falqiyaasu haakadaa hayru saxiix qiyaaska saasoo kale waa qalad walakin yuqaal waxaa la leeyahay yajri ribaa fi durati duradii riba ku jirta qiyaasan cala alburi iyadoo burka looga qiyaas qaadanayo arag wuxuu ku yidhi wuxuu rabaa inuu gaaro hal fi durati riba oo masaladan waxaan u malaynaya fiqihan inaad aad u daraasaysaan yani marka laga hadlayo eh, eh, marka laga hadlayo maalan Eh, xindadii iyo sareenkii iyo burkii iyo bariiskii oo kale iyo masaaishaas oo kale eh, riba ma soo gelaysaa marka ani anoo raadinayay masalata dhura dhurada waxa la xiriira iyo wixii la xiriira sareen iyo waxa la halmaala anoo raba inaan ogaado haddii wax la kala gadanayo baabu riba ma soo gelaya okay marka waxaan leeyahay bariiskii baan kaga qiyaas qaataan leeyahay okay bariiska halkuu sal ku hayaa isagaaba maqiiso laga soo qiyaas qaata burkii maan markiiba saan u socdo aan idhaahdo yajri riba fi durati qiyaasan cala alburi maan asalkii burkaba aaday intaan soo mari lahaa transatkan dheeroo beriiska beriiskana uu salka ku hayo waa fahamna sooma loma baahna marka saddex an yakuuna laxmu اlasli cilata an yakuuna lixukmi اlasli dheh maqiise calayhiga xukumkiisa waa in loo yaqaana cilatun macluuma cilad la yaqaan yacni markaan leeyahay mukhadaraadka iyo khamrada waa isaga qiyaas qaadana markaan leeyahay ciladu waa inay cadda ciladu waa maxay aliskaar sax liyumkin aljamcu bayna alasli walfarci fiiha say suurtagal u noqoto asalkii oo manqiis calayhiga iyo farci oo manqiiska in aan ciladii ku wada kulmin karoan idhaahdo halkaa isirweynay wadaagaan baa jira fain kaana xukmu اlasli laakiin haddii manqiisu calayhiga xukumkiisa tacabudiyan u yahay mid laysku addoomaystay maxdan oo barax tiran lam yasixu alqiyaasu caleyh laguma qiyaas qaadan karo marka yani bimacnaa waa inay cillo jirto masalada marka maxaa loola jeedaa cilla iyo tacabudi maxaa laga wadaa bacd alaxkaam alsharciya waxaan waa xaaraan marka la yirahdo waan fahmi karnaa cillada waa la xaarintani maxaa yeelay najaas wey waa la xaarintani maxaa yeelay dhibaata ku sugan waa la xaarintani maxaa yeelay waxaas waan fahmi karnaa cillada ma marka qaarkiina maba fahmi karnaba ilaahay baa xaaraantinimeeyey inaga marka ilaahay baa xaaraantinimeeye rasuulkiisaa diidan un baan u samaynaynaa laakiin haddii nala weydiiye waay kama jawaabi karno marka wuxuu leeyahay shaygan aadan markii horeba aadan u ahayn riisankii ama sababtii loo xaaraantinimeeyey keliyana ay ahayd wax lagugu adoonsaday un keliya inaad u hogaansanto ay tahay waa inaadan waa kaga qiyaas qaadana ilan ciladba ma taqaanide maxaad kaga qiyaas qaadataa ilan annaga waxaan rabnaa shaygii farac aha inaan ka helna soo maa maana acraafsh maba naqaanbe halkeenu aadaynaa marka mawduuca waana dhacay sooma mihaal dalik tusaale an yuqaala laxmu nucaamati yanqudu lwudu hilibka gorayada weysaduu buriyaa waa halkee ka keentay qiyaasan calaa laxmi lbaciiri ratiga hilibkiisaan kaga qiyaas qaatay oo sidee limushaabahatiha lahu maadaama ay gorayada ay u eg tahay ratigii oo isla dhuundheer yihin oo isla qoor dheer فيقال waxaan lena hada القiyaaس غayru صحيح صح maaha لmaada لأنa xukم الأصل maxaa maqiisa calayhiga ah hilibka geela marka lalahaa waa laga weysaysanaya marka lalahaa laysa lahu cilaة macluuma cilad la yaqaan looma sheegin ee nebigaa yidh laga weysaysto inamaa huwa tacabudiyan maxd waa wax laysku adoomay si unka lcala mashhuuri marka la qabto laakiin dad baa isku daya Eh, nin hadda ka hor maaragtay waqtigii nebiga saabaa dhacday kadib waa saa geela hilibkiisu waa ka kulayl badan yahay ninbaa baa scientific la aada laakiin ilaa aan nas ma hayno inaleh sababta loo yidhi ha laga weysaysto waa ciladaa ma hayno marka mar haddaadan hayn ciladii aadan aqoonin shayga kale ee faracaad xukumka u daydayaysid sidee isagii maqiisu calayhiga maqiiska u kulmisaa ciladiiba ma taqaanade reasonk waa inaan aqaan haddadaan idhahda maalan ardayga waa in galaaska laga saaro waa maxay wuu dhib badan yahay ok kan kalena hala saaro oo kanna maxaad u saartay waxaan u saaray wuu dhib badan yahay dhibkii baan sheegay sooma laakiin hore haddaan idhahdo waan iska saaray sababna ma hayo kan kalena waa inaadan raacin waa inay sabab jirto marka cilada waa maxay labadan shay aad rabtid inaad isaga qiyaas qaadatid waa inuu reasonka ama sababta ay caddahay wey halka waana dhacda sooma afar an takuna alcillatu cilladu inay noqoto mushtamilatan midii xambaarsan ay kulansatay calaa macnan macno macnahaasoo munaasib ilxukmi xukumka u cuntama ama munaasib ah yuclamu la ogaanaya min qawaacid sharci sharci qawaaciddiisa ictibaaruhu in la tixgeliye kaliskaari fi lkhamri oo kale alcila munaasiba lilxukm in la yidhaha khamradii waa xaaraam maxaa la iskaar wey mukhadaraadka waa xaaraam waa iskaar wey qaadki waa xaaraam waa iskaar in la yidhahdo way cadda fain kaana almacna hadduuse macnuhu yahay wasfan tilmaan tilmaantaasoo tardiyan joogto ah aard waa maxay waa shayga istimraariyada leh oo laa yancakis laa munaasabata fiihi wax munaasabadana aanay jirin lam yasixu atacliilu bihi laguma cilayn karo kasawaadi walbayaadi maalan yani shaygan waa shay madow ah ama shaygan waa shay cadaan ah axkaam ma noqoto lanna hada wasf waصfigu tardi wey wax isbedelaya maaha miaal waa kan xadiiث ibni cabaasin xadiid ibn cabaas radi allahu canhuma waardaah isaga iyo aabihiiba ardaahuma ana bariirata gabadhii bariira ahayd khuyarat waa la door geliyey calىa zawjiha odageyda odageyda iyo ninka qabay inay la joogi karto inay ka tegi karto waa la door geliyey xiina cutiqad markii la xoreeyey qaala markuu wuxu yidhi wa kaana zawjuha addoonkeeda uh, odaygeeda wuxuu ahaa cabdan addoonoo aswada ee madow fa qowluhu hadalkan uu yidhi aswad wasfun weeye tilmaan tardiyun joogto ah laa munaasabata fiihi lilxukmi wax munaasabada uh, uu ka ciyaari karo ama ka gudan karo xukunkiina ma laha walidaalika yahbutu alkhiyaaru saa darteed baa doorashadu way u sugnaanaysaa lilammati addoontii idaa cutiqat haddii la xoreeyo taxta cabdin addoon uu xoreeyo idaa cutiqad haddii la xoreeyo taxta cabdin addoontaasoo taxta cabdin addoon uu qabo wain kaana abyada haba caddaade ah walaa yahbutu laha umana sugnaanayo idaa cutiqat haddii la xoreeyo taxta xurin mid xor ah wain kaana aswada haba noqda mid markaa madow si aan tusaalaha u fahamno qisada halka ay ka timid horta aan dib ugu laabto muqiif nin la dhaho iyo bariiro gabar la dhaho ayaa isqabay labadan addoomay ahaayeen bariira waxay addoon u ahayd caaisha masaladaa dib ugu laabanma slavery systemka waa kusoo daalnay laakiin way isqabeen waa tii bariiro la xoreeyey haddii marka gabadhu ay xor noqoto odagayna weli uu riqigii addoonnimadii uu ku jiro fiqihaan gabadhii doorashaa la siinayaa waxaa leeyahy aday kuu taal haddaad ninkaagii marka hore addoonka isla ahaydeen laakiin hadda adiga aad ka baxday haddaad la joogaysid oad leedahay adoon ha ii noqdo hadduu doono waa ninkaygii hadaad leedahay adaa iskale haddaad leedahay maya anigu xora xorra ayaan ah maadaama xor aan noqday ninkaa la joogay haddaad leedahan adaa iskale fiqigu marka waa saas waqtigii nebiga marka dhacday waa la diyaar geliyey kadib hatay bariire ay ku gacan seerto tir ninkan ma rabo nabiga sal ly sl intuu yimid uu gabadhii la hadlay uu yidhi war bariirey eh, baabu naxariis bal u dayday ninkan muqiif leeyahy markaasay tiri yaa rasuul allah su-aal baa horta ant am aamir ow kama qaalat kama warad fi lxadiid horta waxaan ku weydiye ma ergaa oo ma shay khayra jeclaysiinaysid miya mise amar ii kala saar horta muqiif ku markaad leedahay bariirey yaa rasuul allah yaa bariira markaad ileedahay bariira haddaad tahay muqiid ku laaba rasuul allah waxaan ku weydiiyey ma amar bay kaa tahay mise waa shay recommendationa oo aad ileedahay waxaa wanaagsanaan lahayd odagaaga u laab hadday amar tahay dabcan ma sarrifmaya amarka rasulka sal ly sl u fulinaya laakiin hadday kaa tahay shafaaco rasuul alla ninkan mar dambe ha igu dayin ma rabe waa tanay tiri xadidka waa bukhaari walidaalika caaisha xadiidka waxaa ku soo aroray muqiid waxaa dhici jirtay iyadoo la dawaafayo ayuu saa u daba taagnaan jiray jacaylka uu qaba darteed yani dartii uu ilimayn jiray baa layidhi garkiisa marka ilintu saa ugu tasli jirtay ugu tifqi jirtay yani min karati xubihi lahaa iyadan waxay dhihi jirtay anigu ninkan danka waali daba xadiidkii intaasuu noo sheegay sooma maxaad ku taqaan raggii wax sharxi jiray waa ay ku dardareen say u wadeen bay shalaami hindi isku rog xadiidku isku rogay kadib waxaa layidhi jacaalkii uu ka soo wareegay eh, muqiitho bariiru ku dhacay bariiraa ninkii daba ordi jirtay dhahaan meelay ka keeneen ma aqaan wacalaa kullin qisada asalka halkaas ah hadaba xadiidkan marka la fiiriyo sababta marka khiyaarka keentay ee loogu yidhi bariiroy kala doora marka la yidhi khiyaarka keentay ma calaa annahu aswad miya midabkiisa mise inuu adoon yahay xakamku marka xukumku marka laga hadlayo xukumku maaha xukun midabka shaqo ku leh maha saa darteed mar hadduusan midabka shaqo ku lahayn waxaa dhidhici karta ninka qaba hadduu yahay adoon addoonkuna abyad uu yahay uu cad yahay hadii gabadha eh, la xoreeyo weli xorriyaddii way jirtaa eh, khiyaarki wuu jiraa sax marka waxaan leenaha mas'alat asawaaji walbayaad waa wasfigaas waa tardi calaaqa lama laha xukunka calaaqa lama laha wuxuu noqon karaa ninka abyad buu noqon karaa aswadna wuu noqon karaa saa darteed qaacidada waxaan leenahay وإن العلة مشتملة على معنى معنى مناسب للحكمان النقط halkaa wey marka marka aan ku celiyo marka aan si aan u fahmno tusaale waa xadiid ibni cabaasin ana bariirata khuyirat calaa zawjiha waa la door geliyay xiina cutiqad markii ama xiina cataqad ama xiina cutiqad markii la xoreeyey wa qaala wuxuu leeyahy xadiidka wa kaana zawjuha cabdan aswada ninka qabay wuxuu ahaa addoon madow ah fa qowluhu aswad wasfun tardiyin waa sifo iyadu mago'da ah laa munaasabata fiihi lilxukmi xukumkana meelay kasoo gelaysay ma laha walidalika yahbutu alkhiyaaru doorashadu way u sugan tahay lilammati addoontii idaa cutiqat taxta cabdin haddii la xoreeyo iyadoo uu qabo adoonu in kaana abyada haba caddaade eh walaa yahbutu laha umana sugnaana idaa cutiqat taxta xurin wain kaana aswad haddii maalan nin xora uu qabo khiyaar miyaa la siinayaa maya ninka xorka hadduu yahay nin madow waxaan lena khiyaaraan siina liannahu asla masalada masalata alcubuudiya masalata riqi xiri la lahayde lown iyo bayaad iyo aswad shaqa kuma lahayn mawduuca marka hadduuna dhacay alsharط alkhamis an takuna alcilatu ciladu inay noqoto mawjuudatan midii laga helaya fi lfarci farca waa inay ku sugan tahay ka wujuudiha fi اlasli sida maqiisa calayhiga looga helayo maala kaliidaa'i fi darbi اlwaalidayn labada waalid in la garaaco adiyada ka xasilaysa ka ratibmaysa dhibka ka imanaya almaqiis ee looga qiyaas qaato cala atafiifi in uf la yidhaahdo fain lam takun alcilatu mawjuudatan haddaanay cilada aanay ka jirin ama aan lugahayn fi lfarci lam yasix alqiyaaso lagama qiyaas qaadan kara maalan hadda waxaan nidhi qur-aanka waxaa ku qoran fi suurati اlisraa ilahi subxaana wa tacala inuu lehy jala wacala fi kitaabihi walaa taqul lahumaa uf labadii waalid uf ha ku dhihin uf wa min altafiif wاtaafuf yani shay adoo dhibsanaya yani haddaba culamadu waxay yidhahdeen haddii uf la diiday ka waran qofke hadduu intuu yimaado waalidkii dharbaaxyo uu iyo shaankoolo iyo haraanti u la gala ka waran ou yidhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu diiday uun keliya ta'fiif uf baa la yidhi lakin aan la garaacin lama dhihin yaan la garaacin meel meelay ku qoran tahay mala waa la garaaci karaa maadaama waxa la diiday tafiif waxaan leenahay ta'fiifki maxaa loo diiday adiyad in waalidka la dhibo haddii uf oo waxa ugu liita ah waxa ugu sahlan ah aan dhehe la diiday waxa kaa ka daran ka waran oo gacan iyo adin in loo qaado marka waa marka cilada ta'fiifka loo diiday waa adiya cilada darbiga loo diidana waa adiya saa darteed waxaan leenahay ciladii farciga waa in laga helo ciladii maqiisa caleyhiga asalka waa in laga helo fi lfarci waa in laga helo halkaa wey marka mithaalu dalika tusaalehaan an yuqaala in la yidhaahdo alcilatu fi taxriimi الriba fi lburi kownahu makiilan haddii la yidhaahdo sababta burka loo xaaraantinimeeyey ee loo yiri yani burka ribaa soo gashaan ula jeeda macnaha afka iga dafay in la yidhahdo alcilatu fi taxriimi الriba ribada ku jirta fi lburi waxay ka timid oo loo xaaraantinimeeyey kownuhu makiilan maadaama burka la beego wax alla wixii makiil aana riba soo geli karta la yidhaahdo haddii taa la yidhaahdo uma yuqaal haddana markaa inta laga soo gudboo la yidhaahdo yajri riba fi tufaaxi tufaaxina riba soo gelayso qiyaasan cala lburi iyadoo burka laga qiyaas qaadanayo fa hada alqiyaas hayr saxiix saxiix ma leesh lana alcilata hayru mawjuudatin fi lfarc maxaa cilada farciga kuma jirto oo id itufaxu hayra makiil tufaaxu lama beego ee waa la miisaamaa waa fahamna sooma haddii la yidhaahdo burkii ribaa soo gelaysa burkii ribaa soo gelaysa sababta ribada ay u soo gelaysaan wax kale maaha maadaama la beego haddaba waxaan kaga qiyaas qaadanayna tufaaxo tufaaxana waxaan leenahay isna ribaa soo gelaysa oo maxaad u tiri labaduba isku mid maxaa yeele burka waa la beega tufaxna waa la beega maya way kaa khaldantaho burka la beegaa tufax waa la miisaamaa maadaama labada aanay shaqo isku lahayn isagama qiyaas qaadan kartid halkaa marka waxaan kaga baxaynaa wixii shuruudii kala duwanada qiyaaska aqsaamu lqiyaasi qiyaaska qaybihiisa yanqasimu lqiyaasu qiyaasku wuu qaybsamaa ilaa jaliyin mid muuqda iyo khafiyin mid qarsoon ma marka qaarkiis waa waadix blatant ma qarsoona marna wuu naga qarsoomi karaa faljaliyu kan muuqda maa habatat cilatuhu wa midii ciladiisu ay ku sugnaatay binasin ayad ama xadiid aw ijmaacin aw kaana maqtuucan fiihi amaba la gooyey binafyi lfaariqi wax kala duunaansha inaanu u dhexayn bayna alasli maqiisi calayhi walfarci maqiiskii yani bimacnaa ciladiisu waa in aayad ama xadiid ama ijmaac amaba aan boqolkiiba boqol aanu hubno inuusan wax differency aanu u dhexayn maqiisi caleyhiga maqiiska meedhig miaal mihaalu maa habatat cilatuhu binafsi tusaale haddaanu keenno aanu tusaale u raadinayno ama aanu caddaynayno waxay ciladiisu ay ku sugnaatay aayad ama xadiid qiyaasu lmanci min alistijmaari biddami qiyaasu lmanci min alistijmaari biaddami najisi aljaafi in lagu istanjoodo dhiigga najaasta ah ee qalalay innagoo kaga qiyaas qaadanayna cala almanci min alistijmaari biاlrawtha sida loo diiday in lagu istanjoodo digada waxaan leenahay yacni waxaan leenahay digadii in lagu istanjoodo waa mamnuuc in dhiiggii qalalay ee najaaska ahaana in lagu istanjoodo waa mamnuuc sababta aan u leenahay dhiigga qalalay ee najaasta ah way reebantaha in lagu istanjoodo wax kala maaha waxaan kaga qiyaas qaadanay digadii baa la diiday in lagu istanjoodo fa ina cilata xukmi اlasli shaygii laga qiyaas qaadanayay ama asalka xukumkiisu cilladiisu way sugnaato haabitatun dhe way sugnaatay binasi nas bay ku sugantay xadiid bay ku sugantay xayثu ata bnu mascuudin radia allahu canhu ila nabiyi sal اla alيه wasalam ibnu mascuud baa nebiga u yimi bixajarayni laba dhagxan isagoo sida iyo warawthatin iyo diga isagoo wada liyastanjiya bihina siuu nebiga ugu istanjoodo naskaas arag nebiga muxuu sameeyey fa akhada alxajarayn labadii dhagxood buu ka qaatay wa alqa arawthata digadiina wuu tuuray wa qaala markuu yidhi hada rigsun kan waa najaas bi wa rigsu annajis wey haddaba marka waxaan leenahay qiyaaskaasu sax soo ma waa sax maxaa yeelay waxaanu leenahay alistijmaar bidami aljaaf annajis waa ma banaana oo halkeen ka keennay waxaanu ka keennay waxaanu ka qiyaas qaadanay alistijmaar bialrawtha maadaama xadiidka ibnu mascuud uu ku sugnaaday nabiga inuu rawtha ku istinjooyma waa najis dhiiggana ee jaafka ah ee qalalay ee engegay ee najaaskaana laguma istinjoon karo nasku marka uu cadya wa mihaalu maa habata cilatuhu bilijmaaci waxa ciladiisu ay ku sugnaatay ijmac nahyu nabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga inuu reebow an yaqdiya alqaadi ninka qaadiga inuu wax kale xukmiyo wahuwa khadbaan isagoo caraysan nebiga uu reebay faqiyaasu manci alxaaqini min alqadaa qofka kaadida ama saxaradu ay shirayso in looga qiyaas qaato ama in laga reebo inuu qadaha uu xukmo in looga qiyaas qaato calaa manci alkhadbaani minhu qofka caraysan ayaa laga reebay min alqiyaasi aljaliyi waa qiyaaska muuqda lithubuuti cilati اlasli manqiisa calayhi ciladiisa oo sugnaatay bilijmaaci ay ku sugnaato wahiya tashwiishu اlfikri maxaa fakrkiisaa kala tagsan wainshigaalu اlqalbi qalbigiisana wuu mashquulsan yahy maxaa laga wadaa hadalkaas hadalka waxaa laga wadaa waxaan rabnaa inaan dhahno haddii xaaqinka waxaa lagu magacaabaa oo qofka kaadidu ay ku dhegan tahay amaba saxaradu ay ku dhegan tahay u baahan inu xamaamka uu tago qofka isaga wax ma xukmin karaa sharcan mise wax ma xukmin karo waa qaadi xamaan buu u baahan yahay dowladnimiha inuu aado u baahan yahay waxaan leenaha fariis dad kale xukmiga u fatwo miyaan leenaha waxaan leenaha maya ma banaana okay maxaa diida marka waxaa diiday nebiga sal alla alay waslam qadbaanku yidhi wax ma xukmin kartid qofka caraysan halkaasaan kaga qiyaas qaadan oo qadbaanka maxaa loo diiday qadbaanka waxaa loo diiday maxaa fakerkiisu waa mushawish waa nin caraysan maantana wixii uu ka caroodaa u muuqda maanta dhan miirkiisa ma jooga isagana waa nerafos waxa laga ya inu garta sidii la aanu u goyn ama arrinka aanu u guddoomin maadaama qadbaanka la yidhi wax ma xukmin kartid bisababi tashwiishi fikrihi wa qalbihi ayaan leenahay xaaqinkuna ninka lagu dhegan yahay ee kaadida ay shirayso oo noocan ma ay xaalkiisu xun yahay isna wax ma xukmin kara maxaa yeele fakarkiisu ma joogo qalbigiisuna mashquulsay maantana wuxuu leey goorma xamaamka laga soo bixi doona goorma lagu dayn doona qiyaaskaasu qiyaas fadhiya ma yahay waa qiyaas marka ijmac ku sugnaado wey nabiga sal lla alay wasalam waxyaabaha uu diiday waxaa ka mid a qaadiga inuu xukmiyo isagoo caraysan waxa la diiday iyadoo gaajo ay ah hayso iyadoo qofka uu daalan yahay isagoo hurdaysan xaaladahaasoo kale maxaa ilaha qofka waxa lagayaba inuus wax fiican ba aanu sheegin laga yaaba xukum shan saacadood toddoba saac la fadhinayo qof isaga dhan stress ah eh, waa laga fiican yahay imaam nawi hadaladiisa waxaa ka mid ah fi tibyaani walaa yuscalu calaa cajalin ninka sheekha isagoo degdegsan waxa weydiina isagoo degdegsan waaba nin maanta orday barking baaba ka dhacaya haddaad su-aasha ka dabageysid masalada meel kaleo ka tuuraya walaa yus cajal marka qofku waa inuu imaankiisa uu joogo uu noqdo qof marka stable ah. halkaa marka qiyaaskaas wuxuu ku sugnay ijmac wa mithaalu maa kana maqtuucan fiihi waxaa tusaale ah waxa ay go-an tahay binafyi alfaariqi bayna alasli waalfarci wax kala duunaanshaha inaanay u dhexayn maqiis calayhiga maqiiskii qiyaasu taxriimi itlaafi maali lyatiimi agoonka xoolihiisa in la talfiyo la baabi'iyo inay xaaraam tahay oo looga qiyaas qaadanayo billabsi calaa taxriimi itlaafihi bilakli in looga qiyaas qaato labsigii calaa taxriimi itlaafihi iyadoo looga qiyaas qaadanayo in la talfiyo ama la baabi'iyo inay xaaraam tahay biاlakli lilaqaطci binafyi اlfaariqi baynahumaa farqi ay u dhexayn darteed maxaa laga wada hadalka kan maxaa la yidhi ilaah wuxuu yidhi walaa ta'kuluu maal ilaytiim soo ma xoolaha agoonta la cunin aniga waxaa layga celiyey sooma inaan cuno ka waran haddaan dhar ku gato ama gaari aan ku gato ama guri aan ka dhisto qofka markuu i yimaadan uu yidhaahdo waa maxaa u samayso aan yidhahda ilahi wuxuu walaa ta'kuluu ha cunina anuu bariis kuma cunin oo malaay kuma cunin oo hilib kuma cunin laakiin gurina waan ka dhisan karaa gaarina waan ka gadan karaa dharna waan ka tolan karaa ma banaanta marka waxaa imanaysa sababta loo diiday alakli maxay ahayd itlaaf xoolihiisaas inaan la dardarin maadaama itlaafkii laga helayo guri inaad ka dhisatid dhar inaad ka gadatid ee noocan maa ama aan idhahdo walaa ta'kuluu inbale walaa tashrabuu lama dhihin waan cabbi kara haddaan idhaahdo macquul ma weli ciladu way taaganta marka waxaan leenahay maadaama maqtuuc uu yahay binafyi lfaariq wax farqi aanay u intuba talaf ay yihiin idan waa lasaga qiyaas qaadanaya marka wmihaalu ma kana maqtuucan fiihi binafyi اlfaariqi bayn asl wfarci maxaa qiyaasu taxriimi itlaafi maalyatiimi agoonka xoolihiisa in la baabiyo inay xaaraam tahay bilabsi lagu baabiyo dharxerasho ama dhar in lagu gato ama in la xerto calaa taxriimi itlaafihi bilakli iyadoo looga qiyaas qaadanaya inay xaaraam tahay in xoolihiisa la talfiya cunis lagu talfiyo lilqaطci iyadoo ay go-on tahay binafyi اlfaariqi baynahuma iyadoo wax farqiga aanay u dhexin labadaba wlkhafiy halkaa marka way noo muuqataa hadda ninkii dib u raaca miaalkii odhe istijmaar ciladiisu cadda xadiid baan haynaa masalat alxukm manci alxaaqin ciladiisu cadda qiyaas cad baan haynaa masalada kale ee hadda la xiriirtay maal yatiimna binafy lfaariq way noo cadda marka jeli baa lagu macay qiyaaskaaso kale wuu muuqdaa wاlkhafiyu midka qarsoonna maa habatat cilathu biistinbaat waa miday ciladiisu ay ku sugnaatay bistimbaad kala soo dhexbax naska lagala soo dhexbaxay oo meesha deducementiga aan lahayn cilada nooma muuqato oo maaha clear maaha laakiin waan soo dharaandirinay innagaa la soo baxnay walam yuqtac fiihi binafi alfaariqi bayn alasli waalfarc mana go'na boqol kiiba boqol oo lama dhihi karo asalkii iyo farcii wax u dhaxeeya malaha ma caddayn karno laakiin dadaal dheer kadib markaan wadooyin kala duwan aan soo marnay baa waxaanu la soo baxnay natiijo ah in shaygan iyo shaygan lasaga qiyaas qaadan kara miaal miaalhu tusaale ahaan qiyaas lashnaani cala lburi geedka ashnaan la leeyahy ashnaan waxaa lagu magaaba waa nooc ka mid ah geedaha ee loo isticmaalo in wax lagu nadiifiyo yani waxaa laga sameeya waxyaabahan maanta wax lagu nadiifiyo mar kale eh, almawaad alghasiiliya waxay dhahaan wey loo isticmaala inaan dhahna geedka ashnaanka leeyahay waxaan kaga qiyaasay cala lburi bur fii taxriimi riba in ribo ay soo geli karto ribaduna ay xaaraam tahay bijaamici ilkeyli qiyaaskana waa maxay daama la beego burki la beego ashnaankana waa la beega waa isku mid waxaa leedahay fa ina atacliila bilkeyli in lagu cileeyo la burka sababta ay ribo soo geli karta wax kala maaha kayl ahaan baa loo xaaraantinimay ribadiisa lam yahbut binasin walaa ijmac aayaad iyo xadiid iyo ijmac intaba laguma sheegin kuma sugnaan walam yuqطac fiihi binafyi اlfaariqi bayna اlasl wاlfarc wax goynayana lama hayo ama lamana goyn farqi inuusan u dhexin maqiisi caleyhiga maqiiskii id min aljaa'is waxaa suurtagala sababta loo yidhi burka riba soo geli karta an yufaraqa baynahuma in lagu kala saaro biana albura maطcuum burka sababta riba ay usoo gelaysa maxaa yaele waa raashin buu noqdaa bikhilaafi alashnaani ashnaankusa raashin ma noqdo laga yaabay cilada loo xaaraantinimeeyey oo loo yidhi burka ribaa soo geli karta inay tahay bitucmiyatihi maadaama raashin uu yahay marka see shay aanan la hubin ciladiisa aad uga qiyaas qaadan kartaa shay kale ajnaankuna waan ognahay lama cuno dhar waxaa loo adeegsada waa mawaad kimiya ah ee wax lagu nadiifiye marka ma isaga qiyaas qaadan kartaa laakiin haddaan hubno boqol kiiba boqol sababta loo yidhi ana alriba tajri fii alburi hadday tahay liannahu makiil hadday tahay kanna waan kaga qiyaas qaadan karnaa lakiin maba hubne asalkii macnaha ma idin dhacay mihaaluhu qiyaasu shabah haddana waxaa jira wax loo yaqaan qiyaaska isku ekaanshaha ah wa min alqiyaasi maa yusamaa biqiyaasi shabahi shabah waa maxay mawduucan waa shayq marka la joogo baabka kan marka la joogo aad buu u macaan yahay fi usuul fiq wa huwa an yataradada farcun farcibaa wuxuu u dhaxaynayaa bayna aslayni laba asal labadaas asaloo mukhtalafay ilxukmi xukumkooda kala duwan yahy hadda ogow farac baan haynaa asalka kanna meel buu kaga eg yahay asalkan meel buu ka shabaha laakiin labada asal midul xukumkooda waa gaar aan suuradaysan wa fiihi shabahun faracii shabah baa ku jira uu u eg yahay bikullin minhumaa labadii asal buu u eg yahay fa yulxaqu biagarihima shabahan bihi waxaa la haleeshisiinayaa hadba kan uu u ekaansho badan yahay miثaalu dalik maala horta masalada ma taswiirsanne laba xog asalka maqiis calayhiga waxaan haynaa laba asal asalkaana xukum asalkaana xukum sax laba asal baan haynaa asal walba xukum gaaruna siinaya laga yaabo xukumkana xalaal xukumkana xaaraam inuuba yahay laba xukum faricii aan rabnay inaan qiyaas u helno si xukum loo gaarana asalkaana xuu kaga egyahay asalkaana xuu kaga egyahay adu maalgey marka hadihi xaala marka waa qiyaasu shabah ba lagu magacaabaa مثلا العبد هل يملك هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة الضونك wax ma yeelan karaa hanti ma yeelan karaa wax ma milkiin karaa ha haddaan dhaan yuu u yahay qiyaasan cala alxorri sida ninka xorka ah wax u yeelan karo addoonkana ma u yeelan karaa mase laa yamlik hanti ma yeelan karo wax ma hanan karo qiyaasan cala albahiimati anagoo xoolaha kaga qiyaas qaadanayn addoonka meel fog baa la gaarsiiyey soo ma idaa nadarna marka haddaanu u kuurgalnay ilaa haadayni alaslayni labadan asal alxurri waalbahiima xornimada adoonka kan yani manaha xornimada iyo walbahiimati iyo xoolanimada wajadnaa waxaa noo soo baxaya ana alcabda mutaradidun baynahuma addoonka labada inuu dhexeeyo bahiimadiina meel buu kaga egyahay xorkiina meel buu kaga egyahay famin xayثu annahu insaanu caaqil marka aanu ka duulno angalka ah inuu yahay bini aadam waxgarada yuthaabu markuu khayr la yimaado ajir la abaal marinayo wa yucaaqab markuu dembi galo la ciqaabayo wa yankixu uu guursan karo wa yutalliqu wax furayo yushbihu yuu eg yahay alxor halkaa xorku kala mid yahay sooma wa min xaydu annahu yubaac markaanu milicsan ankanka kale maadaama addoonkii la suuq geyn karo wa yurhan rahan ahaan diboosit ahaan loo dhigi karo wa yuuqaf waqaf ahaan loo dhigi karo wa la hibayn karo wayuuras la dhaxli karo walaa yuudac aanan wadaaca aanu gelin wa yudmanu bilqiima markii wax yimaadaanna qiimo ahaan loo damaano qaadi karo wayutasarafu fiihi sida doona laga yeeli karo yushbihu yuu egyahay albahima halkaana xayawaankaga egyahay waxaan haynaa marka asal asl oo ah xorriyadii oo xukun madata iyo bahiiminimadii waxo ku madato waqad wajadnaa marka waxaanu helnay anahu min xayu tasarufi اlmaali markay taagan xoolaha inuu ku tasarufi karo akthara shabahan inuu u eg yahay hee min xayu tasaruf اlmaali markay taagan tahay dheh akthara shabahan inuu u eg yahay bilbahiimati bahiimadii inuu u eg biha isagaa la haleeshisiinaya marka waxay ahayd inaan indhaho alcabdu hal yumlaku bitamliik mal xoolo ahaan ma loo yeelan karaa ama isaga ahaan taas inaan dhahayd wa hada alqismu min alqiyaasi nooca kanoo qiyaaska ah, daciifun weeye id laysa baynahu bayna alasli maxaa isagii asalka uma dhexayso cilatun uma dhexayso munaasiba cilad uma dhexayso siwa anahu yushbihu fii akhar alaxkaami keliya inuu anahu yushbihu inuu uga egyahay mooyaane fi akar alaxkaami axkaamta inteeda badan maca anahu yunaazicu aslan aakhar iyadoo asal kale ee ku haysta uu jiro marka qiyaaska waa qiyaas daciifa weeye yacni marka aan aragno nacam akthar alaxkaami hadda wuxuu ka shabahay wuxuu ka shabahay insaankii uu ka shabahay xorka ahaa laakiin asal kalea ku dhegan marka wuxuu ka mid yahay qiyaaska daciifka ah. fa waxaa jira haddana qiyaasu alcaks wax la dhaho wa min alqiyaasi waxaa ka mid a ah maa yusama biqiyaasi alcaks qiyaas isagu cagsi ah oo opposite ah wa huwa ihbaatu naqiidi xukmi اlasli asalka xukumkiisa wax ka hor imanaya in loo sugo lilfarci loo sugo liwujuudi naqiidi cilati liwujuudi naqiidi cilati xukmi اlasli fiihi iyadoo ugu wacan tahay maqiise calayhiga xukumkiisa cilada uu wato wax ka hor imanaya inay jirto wamahaluu lidalik waxay taa tusaale oo kaga dhigeen biqowlihi salى اllahu alayh wasalam uu leh waa fii budci axadikum sadaqa nebigu wuxuu yidhi midkiin xubintiisa taranka ah sadaquu ku helayaa qaalu waxay dhn yaa rasuula allah aya'tiina axaduna shahwatah wayakuunu lahu fiiha ajar midkeen intuu shahwadiisa gutamiyu miyuu ajir ku helayaa isagaaba u baahane qaala wuxuu yidhi nabiga ara'aytum low wadacaha fi xaraam ka waran haddii shahwada meel xaraama uu dhigi lahaa ama xubintiisa akaana calayhi wisar soo dembi kama soo gaareen fakadalika idaa wadacahaa eesh fi lxalaali taa waxaa la mid marka hadduu xalaal u la aado oo uu dhigo kaana lahu ajar nebiga marka qiyaas wuxuu sameeyey opposite ah wuxuu yidhi ninkii xubintiisa tarankaa meel xalaala la taga ajir buu helayaa saxaabadda markii ay isweydiiyeen yidhaahdeen isagayba dan ugu jirtaaye suu ajir ku hela nebiga si kalu qiyaas uga wuxuu yidhi ka waran oppositku u rogay ka waran hadduu xaaraam la aadi lahaa soo dembi looma qoreen ha haddii markuu xaaraam la aado dembi loo qorayo hadduu xalaal la aadin ajira loo qoraya qiyaaskaas marka muxuu noqday qiyaas cagsi oo musaadka faahbata الnabiyu sal اlه alيه waslam lilfarci farca wuxuu u sugay oo ah wahuwa alwaطء اlxalaalu galmada xalaasha ah naqiida xukmi اlasli maqiis calayhiga xukumkiisa wax ka soo horjeeda wahuwa waطء alxaraamu oo ah galmada xaaraamta ah liwujuudi naqiidi cilati xukmi alasli fiihi waxaana ugu wacan maqiisa calayhiga xukumkiisa cilada uu xambaarsan yahay wax ka hor imanaya meeshii ku jirta ahbata lilfarci nebiga wuxuu u sugay farci ajran buu u sugay liannahu wadu xalaalin weeye maxay waa galmo xalaala kama ana fi lasli sida maqiisu calayhigaba ay ugu jirta wisran dembi liannahu wadu xaraamin maxay waa galmo iyadoo xaaraama kaana waxaa lagu magaca qiyaas alcags weeye halkaa marka waxay ka mid tahay alculamaa jazahum allahu khayran habka isugu dayeen in masaaishan ishanu markaa ay usoo dhoweeyaan ma raacayn karnaa baab kale mise waa dheeryahay wabillahi towfiiq